bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعiin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi akhirhm shaykhuna shaykhu صالح bn cbd اllahi الcusaymiy غfr allah lah wlahm jamiعa bsnaadi kuli minhm ilى sma bn cayna can dinar can abi qabusa mawla cbdillahi bn cami اlcaas can cabdillahi bn cami اlcaas radi allahu tacala canهuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm الraximuun yrxamhm الرaxman irxamu man fi اlarض yrxamkum man fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiin biiqraa'im usuul mutuun khaasatan usuul xadiid almustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajl walajl fahada huwa almajlis ataasic alarbacuun min majaalis iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim suna nabowiya fii leylat alithnayn alxaadi cashar min shahri rabiic alawal cami alfin arbacun arbaciin hijirat mustafa sala allahu calayh wali wasalam ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن وصحيحين يسر الله الاتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلسكii sagaal iyo afartanaad ee majaalis dulmarka in sharxa kooban ee kitaabka macaalim sunna nabowiya waana majliska mujaladka koobaad u dambeeyo in sha allahu tacaala labadii mujaladoo dambe ayaa harsanaan doona biidn illahi caza wajal habeenkan waa habeen isniin ah ko iyo tobanka bisha rabic alawal kun afar boqol iyo afartanka jir nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu fadli asalaati wa muqadimaatuha fasalka waxaan kusoo jirnay alcamalu wasahwu fi sala salaada gudaheeda waxyaabaha qofka uu qabto iyo hilmaam haduu ku dhaca xukunkiisa ayaan kusoo jirnay fasalkana ama baabkana waa baabu tafkiiri fi shayi fi sala baabu tafkiiri fikrid lagu fikra fi shayi wax un lagu fikra fi salaati salaada gudaheeda ayuu baabkan u baab yahay qofka markuu salaada ku jiro inuu waxyaabo ku fikiro oo qalbigiisa waxyaabo kusoo dhacaan in bini aadamka ay ka dhacdo oy suuragal arrinta ayada tahay haddii ay dhacdona loo baahan yahay in liska difaaco aynan arrin fiican ahayn haddii ay dhacdana salaadda ay burinaynin laakiin ajirkeeda iyo howlahaas ay dhibaato u geysanayso oynan habboonayn ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun laba boqol iyo lix iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakhir dawsi radia allahu tacala an arda qaala wuxuu yihi rawayt islaam yaquulu dadka waxay leeyihiin akara abu hurayrata abuu hurayra axaadiista ayuu badiyey yani riwaayaadka warina aad u badiyey saasay leeyihiin axaadiis badana abu hurayra saasay leeyihiin isweydiinayaan falaqiitu waxaan la kulmay marka rajulan nin baan la kulmay oo raggii noocaas koleyba dhahayay ka mid ah ama koleybon rag un saxaabadii ka mid ah bima qara'a muxuu akhriyey rasuula rasuulka sal alla ly slam albaarixata xali fi lcatamati cishe ama cishaha muxuu ku akhriyey nin baan la kulmayoo xali nabiga waan la tukanay nabiga muxuu akhriyey oo suurad suuradda u akhri maxay ahayd fa qaala adri ma ogi oo ma xasuusta fa qultu lam tashhadha miyaadan xaadirin oo salaada maadan joogin qaala wuxuu yidhi inaan joogo inaan joogin iska daaya joogay oon joogay oon joogay qultu waxaan idhi warka lagu laabaye ana aniga adrii waan garanaya oo suuraddii waan garanaya uu ku akhriyey qara wuxuu ku akhriyey wuxuu akhriyey nabigeenna calayhi salatu slam suurata kada wa kada suurad heblaaye iyo heblaaye ayuu nabigeena akhriyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam meeshaan axkaamta ku jirta waad u jeedaano saxaabiga jaliilka ah salaadii nabigeena uu tukaday wuxuu ku akhriyey ma xasuusta intuu jiri marka waana saxaabi uu maqnaa uu maqnaa abu hurayrana inuu ninkaas ay wax ka hadlaysan yihiin saxaabiga ayuu ishaarayey sidoo kale wuxuu ishaarayay fadliga abu hurayra uu leeyahay oo inay dhahaan abu hurayra axaadiista badiyey badiyey ay leeyihiin iyo waxyaabahaas inay waxba ka jirin oo nin walba siduu u dadaalo iyo siduu rabbi subxaana wa tacaala qalbigiisa khayrka ula jaanqaadsiiyo in ay tahay arinta ayaa isna u cadaynaya weyaan midda kale wuxuu caddaynayaa dadka inay saa iskaga badan yihiin mararka qaar hadda qolyahan walaalin tabliiqa ayaa mararka qaar inta istaaganaya waxay dhahaan imaamka muxuu nagu dujiyey saasay dhahaan iyaga oo ula qasdaayaan khushuuca qofka i qalbigiisa inuu xaadir ahaa iyo inuu marka maqnaa iyagoo xaqiijinaa qalbun aaibun qalbun haa'ibun wa jismun xaadir waa qalbi maqan iyo jismi jooga saas waa loo batay ilahi iska nacfi subxaana wa tacaala xadiid kun laba boqol iyo todoba iyo sagaashanaad can cumar waxaa ibn khaaab radi allahu ta an arda ana sayid cumar cumar qaala wuxuu yidhi aniga la ujahizu waan diyaariyaa jeyshii jeyshkayga waan isku hagaajiya isku aadiya ciidankayga wa ana ana fi salaati salaada anoo ku sugan ayaan ciidanka isku aadistaa yani wuxuu qiranaya sayid cumar laba arrimoodoo midmidna dhinac ku fiican midna dhinac ku fiican humuumta muslimiinta iyo murugaha muslimiinta iyo ciidanka muslimiinta iyo difaaca muslimiinta iyo inuu ku taagayo habeen imaanin ilaa xataa isagoo salaada ku jira uu waxa weyaan ku mashquulsan yahay ayuu caddaynaya sidoo kale wuxuu caddaynayaa in uu salaaddii ka mashquulay oo salaaddii khushuuc laga rabay aan laga helin ayuu caddaynaya radia allahu tacala canhu arda xadiidka hore ayaa soo saaray kan dambena bukhaari ayaa isna soo saaray way labadaba laakiin waa kan dambe waa tacliiqan kha waad aragtaa noocan dhigan baab alwaswasati fi sala salaada dhexdeeda lagu waswaasay ayuu baabkan u baabiyay xadid kun laba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can cuhmaan ibni abilcaas waxaa laga wariyey radia allahu tacala an arda ata nabiya nabiga ayuu u yimid oo faqala wuxuu ya rasuul rasuulka allow cuhmaan ibni abilcaas ayaa nabiga u imaanay faqala ya rasuul rasuulka allow ina shayطaana shayطaanka qad xaala wuxuu kala teeday kala dhexgalay beynii aniga dhexdayd iyo wa bayna salaati salaadayda dhexdeeda iyo wa qiraa'atii iyo yani isagii ayaa aad ii mashquuliyo oo i dhibaateeyo ama yalbisuha wuxuu iskaga kay dheehayaa iskaga kaydarayaa calaya korkayga oo salaadii intaan tukaday suuradda aan akhriyey yani salaaddii ayuu iga qasayaa fa qaala rasul lah wuxu yir sal kaas ku qasi shayطaana waa shayطaan yuqaal lahu loo yihahdaa khinzabun magaciisa waxa la yihahda sumadda iyo tilmaamta uu leyahy ama magaciisa waqlashiisa waxaa la yihahda khinzab ayaa la yihahdaa kaas na rafaadiyey oo nafta noo keenay dhammaanteen imaam iyo ma'muum mid yari mid weyn dhibka noo keenay khinzab ayaa la yihahda saxaabigaas cumaan bncaasna dhibaayey daaka kaas shaytaanu weyaan yuqaalu waxaa loo yihahda khinzabun ayaa la yihahdaa fa idaa axsastahu haddii aad dareento oo inuu ku mashquulina aad ogaato ood ku wareerinaya fatacawad ka maangan bilahi alweyni minhu xaggiisa acuudu billaahi minka acuudu billaahi minka aw acuudu billahi min ashayaani alrajiim tan labaadna watful waxaad ku tuftaa can yasaarika bidxda alaa saddex jeer saasoo kale adoo candhuufdee dad ku haleynayeen saasoo kale yani dhanka bidaxda tuftuf udhah weyaan saas ayuu nabigeena amar ku siiyey qaala wuxuu yidhi cumaan ibn abi lcaas fafacaltu dalika arrinkaas ayaan sameeyey faadhabahu allahu canii allah subxana wa tacala iga tagsiiyey shaydaanka saas in loola dhaqmo ayuu nabigeena faray calayhi salaatu wasalaam hadduu waswaasku keeno baabu kafi iyo washacri timaha cililintooda iyo wa caqsihi timaha in waxaa weeyaan kafu thawbi washacri wa caqsihi timaha in la gunto amaba dadka baraaraha la ha gunteeno amaba ragga inta isku qabtaan saa iskugu xireeno in iyadoo salaada lagu jiro in la gunta inay habooneen dharka in la reereebo la celceliyo inay habooneen oo laga fiican yah baabkan u baabiya xadid kun laba boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad can cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal cbdillahi bn mascuud kunaa waxaan ahnay laa natawada' kuwaanan weyse min mawطi'in inaan qashin ama dhiiqa ama wax lamid aan ku istaagna kama weyse qaadan jirin min mawطi'in waxaan ku istaagnay ama ku istaagitaan kama weyse qaadan jirin walaa nakufu ma reebreebi jirin shacran tima ilan tima aad u weyn oo bislah ay bisahay lahaan jireen saxaabada intooda badan ilaa carab ay tima kuwan dee adagoo kuweenoo kale iyo kuwa naga sii adag iyo ahayn waayahay walaana kufu ma reebreebi jirin shacran tima walaa thawban marada iyo dharka ay xiran yihiin goyaalkana ma ay reebi jirin timaha markay badan yihiin in gadaal loo celiya qaara wejiga kusoo dhici wamaa ilaa daalika faralama ay geli jirin sidoo kale dharkana ma ay celcelin jirin saas waa hadyigii saxaabada nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam ariiqa marka in la sameey ayaa loo baahan yahay oonan dharki iyo timaha iyo wixii la midka aan la reebreebin xadiid kun iyo saddex boqolaad ilahi fadliga subxana wa tacala waxaan gaarnay kun iyo saddex boqol oo xadiid can abi raaficin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi abi raafic radi allahu taala anu arda ra'aanii rasuullah nabiga alla i arkay wa ana ana saajidun aan sujuudtanahay waqad caqastu anoo muxuu ahaa xiray oo isku qabtay oo isku muxuu ahaa celiyey shacri timahaydu aw qaala wuxuu yidhi caqadtu anoo muxuu aha xiray timahayga weyaan fa nabiga laftirkiisa ayaa inta gacanta la galay timahaygii anna waxaa wey aan sujuudsanahay timihi nabiga ga furay calayhi salaa slaam timihii xirnaa ayuu kala furay timaha marka caqsigaas ama caqdigaas waa timaha in saa inta laiskugu qabto saasoo kale kor loogu xiro amaba haddii ay timaha leeyihiin baraara in laisku qabto gadaal saa loo xiro saas ayuu nabigeena diiday calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam daarimi ayaa soo saaray sanadkii waa saxiix weeyaan baabu lbukaa fi salaa salaada gudaheeda in lagu ooye ayuu baabkan u baab yahay iyo inay bannaan tahay dhibna ay lahayn weliba aad loogu baahan yahy mararka qaar xadiid kun saddex boqol iyo koobaad can cabdillahi bn shikhiir waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal cbdillahi bn shikhiir ra-ytu rasuula nabiga alayaan arkay sala allahu calayhi waali wasalam yusallii isagoo tukani wa fii sadrihi xabadkiisana asiirun gugac uu leeyahay iyo gariir uu leeyahay ka asiiri araxa shiidmanaha oo isagoo ayaan arkay weyaan min albukaai min ajli bukaa oohin darteed nabigeena uu muxuu ahaa xabadkiisa iyo feerihiisa gariir uu ka yeera ayaan arkay ayuu leeyahay radi taala arda walafdu nasaa-i nasaa-i lafdigiis wuxuu ahaa walijawfihi calooshiisana asiirun uu leeyahay gariir ka asiiri ilmirjali waxaa weeyaan tii hore maxay ahayd arraxa shiidimar sooma hen mirjalkana waa digsiga digsiga waxaa weya cunada siduu muxuu ah saasoo kale la weyaan nacam adikaas abu daawud ee soo saar iyo nasaa-i waana xadii saxiix weyaan xadiid kun saddex boqol iyo labaad can calqamata ibn waqaas waxaa laga wariyey raximah llah qal calqama culimadii wuxuu ka mid ah taabiciinta eh kaana wuxuu ahday cumaru sayid cumar ibn khaaab radi allahu canhu arda yaqra-u mid akhriya fi lcatamati cisho geelmaalka bisuurati yuusuf suurat yuusuf ayuu ku ahrin jir nabigeena ayuu ku ahrin jir sayd cumar radi allahu taala arda wa ana ana fii muahari asufuufi safafkooda la dimariyey dimariyey oo gadaal jira aan ku jiro xataa idaa jaaa markuu yimaado dikru yuusufa nabi yuusuf sheekadiis markay eh, soo gaara soo gaara soo gaaray samictu waxaan maqlay nashiijahu oohintiisa hoosta u dhigan ayaan maqlay iyo sanbariirkiisa fii mu'aakharati safi safka qeybtiis dama isagoo muxuu ahaa oyna oo hin weliba muxuu ahaa qarsoon oo muii gariir ayaan maqlay ayuu le gadaal ayaan ka maqlay yacni waaw ma ahan laakiin oohintii nashiidkiisa iyo isagoo iscelinla oo muxuu ahaa fiqdiisa ayaan maqlay weyaan radia allahu taala arda imaam nawwi wuxuu leeyay fi khulaasa khulaasada kitaabkiisa alkhulaasa fi laxkaam waxaa weeyaan khulaasat alaxkaam fii muhimaati اsunna ayaa la yidhaha kitaabkiisa khulaasat alaxkaam fii muhimaati اsunna wa qawaacid اlislaam ayaa la yidhahdaa waa laba mujalad imaam nawwi ayaa iskale kitaabka weyaan waaya kitaabkaas wuxuu ku yidhi imaam nawwi fi khulaasa sanadkiisa waa saxiix weeyaan sanadkiisa waa saxiix baabu lishaarati ishaaritaan la ishaaro oo la midaaro amaba gacanta wax lagu taaga fi salaati salaada gudaheeda inay salaada burinayn ayuu baabkan u baab yahay haddii loo baahda in la ishaaro oo waxa weeyaan qofka hormaraad iska celinayso kale ama qof waxay ka hadlaabaan aad wax u tilmaamaysa ama canuga waxa weyaan dab ku dhaca saas leedahay ama wamaa ilaa dalika wax marka iyada keena inaad gacanta saa u taagto ama aad wax fariiqdo ama farmuuqda wax tusinaha ama keena haddii ay halkaa yeelaan inay bannaanta ayuu baabkan u yahay xadiid kun saddex boqol iyo anas ibn malik waxaa la wariyey taala arda ana nabiya nabigeena sala allahu alay slam kaan nabigeen waxaa yushiiru mid ishaaro oo fi salaati salaada gudaheeda xadiidka abu daawud ayaa soo saaray waa xadiid saxiix weeyaan baab alictimaad in la cala alasa ulla cuskada fi salaati salaada gudaheeda ayuu baabkaaubaab inay bannaan tahay dadka ilaaha subxana wa taala xibnaha u dhamaystirin amaba xibnihii xanuun uu ka hayo inay bir iyo ul iyo bakooro iyo ay ku eh, muxuu ahaa tiirsadaan ama ay ku taagsadaan iyagoo salaada ku jira inay dhiblaan ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun saddex boqol iyo afraad can hilaal ibnu yasaaf waxaa laga wariyey raximah llah qaal wuxuu yihi alraqata magaalada raqa la yidhaha raqa waxaad ka barateen ood ka ogaateen inta hadda dagaalka suuriya u socday meel niman la yidhaha daacish saldhigu ah aada maqasheen rumayna oo dadka aad taqaanaan mushkiladana haysata waxaa weeyaan bucbuc waxa ay carabta u yaqaanaan waxbaa la samayna waxbaa la diyaarini kadibna dadka beeroleyda aad baa u yaqaanaan amaba geeleyda baa u yaqaanaan geeleyda markuu ka dhinta nirigta amaba qurbaca oo ka dhinta hasha hashina caaniya caano laga rabo maxaa la sameeyaa waxaa la sameeyaa maqaarkii iyo haragii laga bixiyo ayaa kadibna kashaashin hoosta laga geliyaa yani iyadii lagu sidkaa oo iyadiya marka loo maldaha canug ma ahan laakiin waa lagu maalaa soo ma ya maqaarsaar allah yaftax calaykum sidoo kale beeraha iyo waxyaabahaas markii inay soo galaan dugaagta iyo doofaarada iyo waxaa laga baqi ama xataa shimbirta wax bini aadan ahaan u samaysan ayaa loo sameeyaa oo loo taagaa mogta marka beryahan waxaa noola bartay in wax noocaas noola sameeya oo islaamkii wax saas islaan u eg islaamna fiican aan noola sameeya muhiimadda laga rabo marka waxaa weeyaan iyagana dan lagama laha wax kale lagalama raba caano in nagala maalala rabaa annagii inna la burburiyo dalalkeen la burburiyo muxuu aha lagu tunta ayaa waxaa weeyaan jihaadkiia marka waxaa loo surayaa jihaad maqaarsaara ah la samaynaya marka jihaad maqaarsaara ah la samaynaya kadibna waaa le halla qabta waa mujaahidiin waa asal raac waa fulaan waxba kama jiraan been waba waa maqaarsaar been weyaan wax habay yaraatee meesha ay joogaan waa la yaqaanaa marka magaaladaas marka raqa waa magaalooyinka maqaarsaarka lagu burburiyey nimankaas daacish oo lagu baabiyey yani dhulka ayaa lala simi ayada iyo waxaa lamida ah sidoo kale magaalada mawsul oo ciraaq ku taala sida loo galo waa yani adduunka inta hadda aan nool laho waxaan soo kasnay magaalo sida loo galay mawsil loo galay adduunka ma jirto waa magaalo dhan oo nairobi la eg oo dhammaanteed dhulkana la wada simay maxaa loo simayaa maqaarsaarkaasaa ku jiro daacishna madiraa ku jiro waxba kama jiraan muhiimadda in ahlu sunna waljamaca raggaas oo meesha degan in loo gacangeliyo nimankaas shiicada umbaa lagala dan laha wax ka lagala dan lahayn bas halkaasay galeen ka daba taga halkaasay galeen ka daba taga halkaasay galeen ayaga sii ordayaan wabilahi towfiiq marka raa marka magaaladaas xilligaas ayay raqa jirtay oo xalab xilligaasaa jirtay oo xinus xilligaasaa jirtay oo dimashq xilligaasaa jirtay waa magaalooyinka islaamka oo taariikhda lahaa oo qadiimka ahaa oo muxuu ahaa la mid ahaa maka iyo madiine iyo waxaa weya garab taagnaa oo xilligaas ayay ahaayeen markaasaa maanta sidaa ujeedaan logu tuminaya o lagu ciyaaraya marka waa laysu kambahayste kuwo muxuu ahaa eh, maldahan oo jihaad maldahan wada iyo kuwo waxaa weya iyaga nagu maalan oo nagu laynayaan ayaa isu kambiirsaday ilaahay subana taala noo naxariisto waayahay magaalada raqa wuxuu leeyahay hilaal ibnu yasaaf qaala wuxuu yidhi qadimtu araqata magaalada raqa la yidhah ayaan soo galay arrinta ayada waxaa caddaynaa mataqana hadalka asagoon leeyahay maahan xataa hadal annaga aan ku been abuuranayn maahan ruushkii ayaa caddaynan oo toos o caddaynaan war waa kuwaan war umadan lihdin ayagaiya dhawaaqan oon aamusayn turkiyada iya dhawaaqi war haddaad hartaan waa kuaan mesh tuurin maxaad dadka lu baabiinaysaan ya hadda waxaa saa loo baabi'in rabay oo in la tirtiro la rabay meesha la idlib oo la baabi'in rabo ayagana in saas dad iyo maal iyo bini aadan la baabi'iyo oo shiicada loo gacangeliya la rabay sida meelihii kale lasoo yeelay kadibna ilaahay subxana wa tacaala ninkaas eh, turkiga madaxda ka ah ordaqaan khayr allah siiye ayaa uun ku hagoogtay oo uun waxa walba sameeyo markii dambe hadda adiga ilaa wali hada dhiigoodii uu u yaro badbaaday ummad laba milyan ka badana ku nool magaaladaas waxaa la rabay in lawadaar milyan afan in la wada tirtiro ayada iyo tulooyinka in dhammaan sida raqa iyo eh, mowsl sida laga dhigay ayaa la rabay in laga dhigo marka runtii dadka indha way ujeedaan laakiin maxaad samayn kartaa ila llahi mushtaka waayahay can hilaam yasaaf waxaa laga wariyey raximahullah qal wuxu yihi qadimtu waxaan soo galay alraqata magaalada raqa la yidhaahdo fa qaala lii bacdu asxaabi xilliga asaga saxaabada nabigeen waa nool yihiin fa qaala lii waxay yihahdeen bacdu asxaabi saaxiibaday qayb ka mid a ah, waxay yidhahdeen hal laka miyuu kuu sugnaaday fii rajulin nin oo min asxaabi nebiy nabiga saxaabadiisa ka mid ah inaan u tagno oon cilmi ka soo faa'iidaysan arrintaas seed u aragta saasuu ku yidhi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi haniimatun waa haniima yaaba heli kara nin nabi maxamed ala sl arkay oo la sheekaystay oo nabi maxamed xadiid ka wariyey ama nabi maxamed la kulmi inaan la kulanna waaba haniimeh nin ilaa ninka waa bis layihado saxaabada nabigeena kamid u dhaqaaqnay qultu waxaan ihi saaiibi saaxibkay waxaan ku idhi nabda aan bilowna oo fanandur aan eegna ilaa dallihi dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo deganaantiisa iyo alla kabaqitaankiisa iyo diintiisaan eegno faidaa kaana faidaa amaba labiskiisa aan eegno faidaa calayhi faidaa waaba isagoo caleyhi dushiisa ay ahaatay qalan sawatun qalan suwatun koofiyad dheer aya qalansooda la yihahda o laaiatun ku dhegan koofiyadan hadda annagana saarnoo kale oo laakiin ku dhegan waa kor dheerata laakiin dhab ah weyaan laaiada ku dhegan weyaan daatu udarayni laba dhagood lah oo maxaa wey dhagihii xataa way dabooleysaa koofiyadaha qaaroo dhaga saa u daboola waad aragteen laba dhagood lah waayah ama dhagaha daboola wa burnus iyo mid muxuu ahaa burnuskana waa qamiiska ay koofidiisa koofida wata qolyahan eh, morocco iyo algeria iyo eh, tunis iyo eh, niminkaas ayaa xirta waa khamiiskan isku wada talan oo hadda jaakeedyada annaga aan xiranoo kale ah kaas ayaa burnas la yihahdaa kow koofiyada noocaas ay ahayd waa burnusun iyo maradaas khamiiska isku wada talan khazun nooc khaska la laga sameeyey aqbaru weliba boorsan boorboor ahaan u samaysan khamiisyada boorboorka hadda la sitoo kale noociisa ah fa idaa huwa waaba isagoo muctamidun cuskaday alaa casan ul fii salaatihi salaadiisa gudaheeda faqulnaa waxaan idhi bacda an sallamnaa markaan salaamna kadib ayaan waxaan weydiinay noo sheeg yani faqulnaa waxaan idhi bacda an sallamnaa markaan salaamna kadib yani noo waran waa intaasa meesha ka maqan faqala wuxu yidhi xadaanii waaa ii waramay xadaatanii waxaa ii warrantay ummu qays binta muxsin saxaabiyada ayaa ii warrantay ana rasul rasulka sal slam lamaa uu muxuuaha da weynaaday wa xamala allaxma hilibna uu koray ittakhada wuxuu samaystay camuudan tiir fii musalahu meeshuu ku tukanaya yactamidu caleyhi oo cuskada markuu kacaa iyo hakada saas ayuu samaystay ayay ka waraysa abu daawud ayaa soo saaro xadis saxiix weyaan marka qofka dhib ma lahan inuu haddii aad kici karin waxyaaba inuu yaro cuskada waxba dhib ma lahan weyaan taagnida xataa wax u yaro cuskada fi salaati salaada gudaheeda ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun saddex boqol iyo qaruur wix lagu tukanayay oo wejiga aad saaraysay waa kulayl inaad iska qaboojiso biyo iskaga shubtaa iyo gacanta ku qabataa iyo wixii la midkaa ah, inay dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun saddex boqol iyo shanaad can jaabir bin cbdillahi waxaa laga wariyey radi allahu taala anhuma qala wuxuu jaabir bin cabdillahi kuntu waxaan ahay usalli mid tukada alduhra salaada duhur maca rasuulilahi baan la dukanayay sala allahu calayhi waali waslem fa aakhudu kadibna waxaan qaadanayay qabdatan gacan buuxin hal qabasho oo meelxasa quruurax ah litabruda inay ku qabowda fii kafii calaa cashayda adaxuha kadib waxaan dhigan jiray waxaan u dhigan jiray lijabhati wejigayga asjudu calayha waan ku sujuuday lishiddati alxari kulaylka darnaantii awgii ayaan saa u yeelaayey wa cinda anasaa'iyi ziyaadatun ziyaada ayaa ku sugnayd uma intaa kadib uxawiluhu waxaan u leexinayey ama aan ku shubaayey fii kafi alaakhar calaa cashayda kale calaa ashar aan kusoo qaaday waan ku yarahaynaya tan kalean u gidini wahaakada kadibna markaasa markii sujuuda la gaara meeshii aan ku sujuudayaan saaraya saasaan u sujuudaya saas ayuu leeyahay xadiidka hore abu daawuud nasaa soo saar riwaayadan dambana nasaa-iya soo saaray xadiidka xasan weeyaan meeshaan marka dhowr xugun ayaa ka soo baxaa kan koobaad ninkaan markuu gacanta saa ugu qabto ood gacanta kale ku shuba ood saa u haayo xaraka ayuu sameeyey araka ayuu sameeyey lakin dhaqdhaq wuxuu samaynaya limaslaxati sala salaada maslaxadeeda waa ileen eh, dhagax waa dab waa wejiga haddii la saaro waa kala soo booda qofka ma sujuudi karo marka xarakadaas noocaasa ah, inay dhib weyn lahayn ayaa kolleyba ah, laga qaadan karaa wallahu aclam tan labaad iyadna waxaa laga qaadanayaa xaaladan saxaabada nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam ay ku sugnaayeen iyo muxuu ahaa dhibka haystay iyo annaga nicmadan ku jirna maanta oo firaashka iyo xataa masaajida masaajidyaha bacda caadiga la dhigo sida kuwan eh, gobolkan soomaalida degtoonadistan oo kale oo bacyaalka caadiga ay yeelaan iyo shamiintada caadiga oo habaysan ay yeelaan iyo yani xitaa kuwaasaa janno iyo marka loo eego sa ahaan xaaladooda marka nicmadan ilahay inaan ku shukrina ogaanana raggan diintaana soo gaarsiiyey dhibaatada ay kusoo mareen iyo ilaahay subxaana wa tacaala dartiisa ugu soo sabreen ayaa laga garanaya weyaan radia allahu tacala ardaahum baabu taqdiyati lfami afka in la daboosho ayuu baabkan u baab yahay fi salaad salaad gudaheeda lama ogolo weyaan daruuro inaa imaado waa baab kale daruuro inaa imaado waa baab kale oo daruurada maxay noqon kartaa waxay noqon kartaa tusaalahaan ninkii basal i waxbuu soo dadka iyuuba fasaadinaya salaadda iyuu ka hadlaynaya amaba sigaar iyo waxbuu marka dadka salaadda kuguma ag tukan karaan markaas oo kale waxaa dhici karta qofki inuu si un mucayana u yaro daboolo waxaa kaloo dhici karta qof waxaa weeyaan aad ay wax kaga soo urayaan ama cadila ku dhacdo amaba si kale ayaa garab taagan salaadiina maba wadi karo inuu salaadda jamacada isaga taga iyo waxaa weeyaan in uu afka iska daboolo ama muxua sanka iska daboolo waa yani xaalado noocaas oo idiraar hadduu yimaado inkastay naska ku caddeen laakiin culimada qaar way ishaarayaan arrinta iyada waa suuragal laakiin asal ahaan wejiga in la baneeyo weeyaan lidalika xataa gabdhaha markay tukanayaan wa cawrat اlxurati fi الsalaati jamiicu badaniha ila اlwajh wاlkafayn wacawrat اlxurati cinda اlajanibi jamiicu badaniha alwajh walkafayn way ku jiraan safiiniyay ku taallaa qolyo waxaad arkaysaa xijaabkan iyo niqaabkan iyo baabkaas iyo mararka qaar kuwan waxaan wahaabiyada keento salafiyada keento waxaasaa keentayoo laho bidcada ayaa keenta laha somaad arki kuwa nocaas safiinihii ay fahminba safiinihii ay ka soo hal mar ay taw ka soo meelahaas ay kusoo dheheen safiinihi waxaa ku qoran markuu ka hadlayay ah, safiinat najaaka markuu ka hadlayay cawrada wuxuu leey wacawrat alxurati wacawratu ah, alamati maa bayna asurati wاrukba ha wa cawrat lxurati fi salaati gabadha xurta markay salaad ku jirta jamiicu badaniha badankeedo dhan waa ila alwaj walkafayn wejiga i labada calo intaan ka hayn inta kale waxaa weeyaan waa cawra salaada wuu kusii dara wuxuu le wa cawrat lxurati cinda alajaanib waa gabadh xura dad ajnabi ay la joogtaa jamiicu badaniha istitna ma lahan alwaj walkafayn ma sheega kulli waa cawra ayuu leeyahy maaragtee marka baabkaasna waa balasna dib ha loo yaro milacsado oo akhyaartaas ha loo sheego kitaabkii ay wadeen ay aada u fahmin waayahay xadiid kun saddex boqol iyo lixaad can abi hurayrata radi allahu taala arda qala wuxu abi hurayra nahaa rasuula rasuulka al wuxuu diibay wuxuu diiday sal slem an yuqaiya inuu daboolo alrajulu qofka faahu afkiisa fi salaat salaad isagoo ku dhex sugan ibnu maaja ayaa soo saro xadiid xasan ah xadiid kun saddex boqol iyo toddobaad can malik ibnu anas imam da alhijra raximah llah can cabdiraxmaan ibn lmujabar raximah llah anahu isaga kaana wuxuu ahaa yara mid arka salim ibni cabdilaahi ibni cumar saalim ibni cabdillahi ibni cumar ayuu arki jiray radi allahu taca an arda waraximahu idaa ra'a hadduu arkay alinsaana qof yuqai daboole fahu afkiisa wahuwa yusalii isagoo tukani jadaba thawba marada uu ka jiidi jiray can fiihi afkiisa jadban jiditaan shadiidan aad u badan jaf ayuu ka siin jiray xataa yanzicahu ilaa u ka siiba can fiihi afkiisa weyaan maba sugi jirinba man ra'a minkum munkaran falyuhayiru biyadihi gacantii ku duurin jiray raximah la ramata wasica abaraani ayaa xadiig soo saaray baabu daxiki fi sala salaadii in lagu qoslo inay salaada uu burina ayuu baabkan u baabiyay waa kalaamkii aan la ogolayn wa qum lilahi qaanitiina ayuu diidan yahay weyaan ayuu ka hor imaanaya xadiidku saddex boqol iyo sideedaad can jaabir bn cabdillahi waxal radi allahu tacala anhuma qala wuxuu jaabir idaa daxika hadduu qofka qoslo fi salaad salaad gudaheeda acadda salaad salaad ayuu soo celiya walam yucid alwuduu weysada sooma celiya weysada kaama jabaysa lakiin salaad way jabaysaa bukhaari ayaa soo saariya bayhaqi fi sunan kubra xadid kun saddex boqol iyo sagaalaad can abi muusa alashcri waxaa la wariyey cabdullahi bni qays radi taala arda anahu cabdullahi bni qays kaana wuxuu yusalii mid tukada yusalii dujiya binnaasi dadka ayuu dujinaayey fara-ow kadibna waxay arkeen shayan arkeen wax uun adiga lala yarayaabo ayay arkeen fadaxika wuu qoswaxaa qoslay bacdu man duul qaarkii oo kaana ahday isaga dadka la jiray qaar ka ayaa qosleen faqaala abu muusa wuxuu yidhi xayu insarafa xilliguu soo mm, salaada eh, ka baxay man kaana qofka man kaana qofka ahday daxika mid qoslay oo minkum idinka idin ka mid a ah, falyucid isalaata salaada soo celiya marka salaada marba haddii qofka u qoslo laakiin qofka hadduu yaro muusooda ka warrama uusan dhawaaq ka soo bixin ya markaasoo kale maya laakiin marba hadduu qofka dhawaaq ka soo baxa salaada baab sahu fi salaa salaada hilmaamka la hilmaamyo baabkan u baab yahay oo salaada gudaheedii aad hilmaamka ugu dhaca ma duhur ma waxaa duka duhurkii ma saddexaad dukatay ma afaraad dukatay ma taxiyaadka ma la imaad lama imaanin sujuudi hore miyaad la imaad mastii dambe wahaa kada ayuu baabkan u baab yahay xadiidku saddex boqol iyo tobanaad can cabdillahi bni buxaynata waxaa laga wariyey radia allahu taala arda ana nabiya nabigeena sal slm sallaa wuu dujiyey bihim saxaabad ayuu dujiyey alduhra salaada duhur faqaama kadibna wuu istaagay fi rakcatayn laba ragcadood aluulayayn ee hore faqaama naasu dadku ay la kaceen macahu nabiga ay la kaceen xataa idaa qadaa goortuu dhamey asalaata salaada wantadara naas dadka ay sugayaan tasliimahu nabiguna salaam noqsada kabara allah akbar ayuu yidhi wa huwa jaalisun isaga oo fadhiya fasajada wuu sujuuday nabigeena sal slam sajdatayn laba sujuudood qabla an yusalim intuu salaam noqsan ka hore uma salam waa salaam noqsaday waa sujuuddii loo yaqaano sujuudu sahwiga sujuud sahwiga marka khilaafkeeda wuu iska tiro badan yahay assalaamu calaykum dadambe ma ka horeysa mis waa ka dambeysa labadaba nabigeen waa ka sugan sala allahu calayhi waaalih wasalam inuu ka hormariyeyna waa sugan tahay inuu ka dabimarnin waa sugan tahay marka shayga ugu roon waxaa weeyaan qofka in khiyaar la siiyo inuu ka horaysiy inuu ka dibmariyo sida muxuu ahaa indibaadka iyo de sugnaanta lahna waa inuu mar kasta qofka uu salaamta ka hormariyo taasaa dhib culimada qaarna waxay leein naqsi hadduu ah, gaabin ay tahayna sibaa la yeli oo haddii aad salaaddii aad muxuu ah, waxaad ka dhintay ood kadibna dhammaashtirtay sibaa loo salaam noqsani sibaa loo sujuud loola imaani ama waa laga hormar ama laga dibi marin haddii ay dheeraad la imaadayna marka xoogahoo dee masale yara iska y dhib badan sida uunugu habboon waxaa muhiima ah qofka inuu la imaado sujuudu sahwi markaad la imaado inaad marka aad salaamta ka hormariso inaad kadib mariso markaas meesha aad adaba dhankii aad u baxdaba faama wajh llahi weyaan <laughs> meesha aad baxdaba ya yani meeshii aad haddii aad dhankaan aadana waa muxuuah madhab iyo culimadii qeyb ka mid ah qaba adilina way haystaan haddii aad dhankaan aadana waa sidaas oo kale masaaisha marka dhibka aanan lahayn ayaa halkaa naam a a atixyaad labaad yani markaad sujuudsawi aad sujuuday kadib aad taxeysatay kadib aad noqsatay atexyaadkaas macno weyn kuma dhisna isaga maxaa yeele waa ziyaado waa iska mulqa waa laakiin waxaa inaa salaadda ay ku dhamaatay un baa laga soo qaada insha allahu tacaala waayahay haddii aan saan ufahmay ayt saas miyaa saan ufahmay nacam waa taxiyaad saddexaad atexyaad labaad waa intuu duhurkii qofkii markuu dhameeyey oo mxuu ahaay sujuudsawigu la imaanay sujuudsawigu la imaaday haddana intuu hilmaamo atexyaadkaasii galay kadibna uu salam noqsaday marka insha allahu tacaala darar weyn ma jiro waa sahwiga naam xadiidku saddex boqol toban iyo koobaad caam nasiirin waxaa la yuri maxamed nasiirin raximah llah can abi hurayrata waxaa ka wariyey radi allahu taala arda qal wuxu yhi abu hurayra sallaa bina waxaana dujiyey rasulla rasulka ayaan dujiyey sal slm ixdaa salaatay alcashiyi salaadaha galabta mid ka mid ah ayuuna dujiyey waa duhr iyo casr mid ka mid a ah. qaala ibnu siriin wuxuu yidhi samaha abu hurayra waa magacaabay walaakin warka lagu laabay nasiitu ana aniga ayaa hilmaamay qala wuxu yhi fasalla bina wuuna dujiyey nabigeena sal slm rakcatayn laba rakca uma sallamuu iska salaam noqsaday laba intuu qac ka siiyey ayuu nabigeena iska salam noqsaday alai sl slam kadibna nabigu uu istaagay ilaa khashabatin laan macruudatin la dadbay fi lmasjidi masaajidka qibladiisu liba dhanka ku dadban ayuu nabigu aaday fatakaa uu ku dangiigsaday alayha saasuu ugu tiirsaday kaanahu qadbaanun isaga caraysanoo kale wadaca wuxuu saar nabigeena sal lahu ala slm yadahu gacantiisa alyumna midigta alyusra ayuu saaray saas ayuu saaray washabaka wuu isdhexgeliyey bayna asaabici fariisaa isdhexgeliyey wa wadaca kadibna wuxuu saaray khadahu layman dhafoorkiisa midigta ah calaa dahri kafi lyusra calaashiisa bidaxda ah dhabarkeeda ayuu saaray saas weyaan saas saas weyaan tilmaamta hadda uu tilmaama abu hurayra waa noocaas weyaan saasuu nabiga sameeye alayhi salaatu asalaam waayahay wadaca khadahu wuxuu saaray dhafoorkiisa alyman calaa dahri kafihi calaa ashiisa dhabarkeeda alyusra ee badaxda waharajat asarcanu asarcanu dadka degdegsanaa ayaa baxay min abwaab masjid masaajid albaabihiis dadka waa taqan marka salaada laga baxa qaar baa adkaar suginoo iska yaaca waxbaa ku dhegan dukaan baa ka furan muxuu ahaa waxaa ku dhegan kaadi waxbaa ku dhegan waxbaa yacni dan buu degdegaya dhib ma lahan haddaba faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illah haddii alla imaado adkaarti iyo waxaa weyaan sunadii iyana waa sidii loosii baahnaa oo salaadaadii xayndhaabkeeda iyo difaaceeda weyaan lakiin hadii aad qofka ordayan hala yaabin darfi marka iyada ku taagan ayaa jira yaabin qofkan qof cibaado raba ma ahan qalbigii yuusa kaga soo dhicin waxaa laga yaabaa adiga kaa tagay inuu kaa baqitaan badan yahay ood mxuu aha kaa salaad jecel yahay laakiin waxbaa ku dhegan ma tag meel kuguma simo weyaan waaya <clears throat> faqaaluu waxay yidhahdeen qusirat isalaatu salaaddii la gaabiyey wa fi qowmi dadka waxaa ku dhex sugan saxaabadii abu bakrin wacumar labada wasiir oo nabigeena ayaa dhex jooga ragga o dhe fadhiy libaaxyadii radia allahu tacala canhuma waxay ka heebaysteen oy ka gaabsadeen an yukalimahu nabiga inay la hadlaan waa ku dhiiran waayeen wa fi lqowmi saxaabada waxaa dhex jooga mxu dadka halkaa rajulin baa ku jira fii yadayhi labadiis gacmood tuulun uu dhirar kusugan ya nin gacmo dheer ayaa ku jiray saxaabadii yuqaal waxaa dhihi jiray dulyadayni kii laba gacmood lahaa nin walba laba gacmood aley lakiin intiisa waxaa loo tilmaama waa yardheryihiin qaala wuxuu ya rasul rsulka allow anasiita miyaad hilmaamtay am qusirat isalaatu salaadii miyaa la gaabiyey labadaas ka mid weeyaan une qaala wuxuu lam ansamaan hilmaamin walam tuqsar lamana gaabinin nabiga cala sl waa bashar inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilahun waaxid inamaa ana basharu milukum ansa riwaayad kalena saas ay ahayd marka waxaa weeyaan lam ansa ma hilmaami walam tuqtar saasuu nabiga ismoodsiiyey calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi akamaa kadibna nabiga saxaabada ku noqday oo wuxuu yidhi akamaa yaquulu dulyadayn dulyadayn siduu leeyahay wax miyaa ka jira ma jirta arrinta ayada ah faqala waxa yidhi nacam ha fataqadama nabigu hormaray fasallaa wuu tukaday maa tarak wuxuu ka tagay ayuu qalleeyey u tukaday uma sallama wuu salaam noqsaday uma markuu salaam noqsaday kadib kabara allah akbar ayuu yidhi wasajada wuu sujuuday midla sujuudi sujuudiisa oo kale aw adoor amaba ka dheer uma rafaca ra'sahu madaxiisa kor u qaaday wakabara allah akbar ayuu yidhi uma kabara wuu kibaarsaday oo wasajada wuu sujuuday midla sujuudihi sujuudiisa aw adoor mid ka dheer uma intaa kadib rafaca ra'sahu madaxii kor u qaaday oo wakabara wuu allah akbar ayuu yidhi farubamaa waxaa dhici karta sa'aluhu inaan weydiiyan ibna siriin uma sallama miyuu salaam noqsaday kadibna fayaquulu kadibna uu yidhaahda nubitu waxaa lii sheegay ana cimraana ibn xusayn radia allahu taala arda qaala inuu yidhi uma salama wuu salaamo noqsaday yani miiqaa salaamood waa meeshaas waa laba salaamood saasna iyadana waa muxuu ahaa culimada aad ay uga hadlaan sujuudu sahwiga cid u baahanta khilaafkeeda kitaabaha khilaafka aado kitaabaha ka warama alfiqh muqaaran ha u doonta can abi sacid khudri waxaa la weeyey radi allahu ta arda qala abi saciid qaala rasul u u sal slm idaa shaka hadduu shakiy axadukum midkiin fii salaatii salaadiisa oo falam yadri uusan garanin kam salla intuu tukaday alaaan saddex am arbacan afar salaadii waad ku jirtaa ma saddex mise afar waad garan weyday falyara ha tuura ashaka shakaka ha tuura walyabni ha ku dhisa calaa ma stayqan wuxuu yaqiinsaday uma yasjuda ha sujuuda sajdatayn laba sujuudood qabla an yusalima intuusan salaam aqsanin ka hore fain kaana hadduu yahay sallaa mid tukaday hamsan shan shafacna way u dhammaystirayaan oy tiro isle ay u dhigayaan lahu isaga salaatu salaadiisa wain kaana hadduu ahday sallaa mid tukaday itmaaman liarbacin afar oo dhammaystirana kaanata itmaaman dhammaystiritaan hahay wain kaana haduu yahay sallaa mid tukaday itmaaman liarbain afar dhammaystirkeed oo tii afaraad hadduu tukaday afar uu ka dhigayna kaanat waxay noqdaan tarkiiman sambooreyn iyo dullayn lishayaan shaydaanka u noqotaa weeyaan saasuu nabigeena cadayna ala sl sl imam muslim baa xadidku so saray xadidku saddex boqol toban iyo saddexaad can ibn cabaas radi allahu tacala anuma ana nabiy sal l slam nabigeena samaa wuxuu magacaabay sajdatay assahwi labada sujuudood ee markii salaadda wax la hilmaamo lala imaado wuxuu ku magacaabay almurqimatayni labada dulaynaysay ama sankiisa carada dhigaysay oo sanbooraynaysay shaydaanka ayuu nabigeena ku magacaab sala allahu calayhi waali wasalam marka wax sahlanaa u malaynayna shaydaankii islahaa ninkan waa waswaasiyey oo wan khanaasiyey oo waxaa weeyaan salaadiisaan iskaga dhex oo mid wuxuu tukan ayuu garan waaye shaydaanka isaga oo faraxsanaa ayaa markaad labada mar sujuudaad ah, aad ka siisa dulli iyo ohin ayuu la fariisanaya hahay saas weeyaan nacam abu daawuud ayaa soo saaray xadidku xadii saxiixa xadidku saddex toban iyo afaraad can ziyaad ibni cilaaqata waxaa laga wariyey raximahullah qaala wuxuu yidhi salla waxaana dujiyey bina annaga almugiiratu bnu shucba muqiira bnu shucba ayaana dujiyey fanahada kadibna wuxuu istaagay fi rakcatayn laba raka ayuu istaagay laba rakac isagoona atixiyaad la imaan ayuu bow yiro istaagay waa hilmaamay qulnaa waxaan yidhi subxaana allah saxaabadii raggii raggii la joogay cafan raggii mxuu ku daba dukanay waxay yihahdeen subxaana allah qaala wuxuu yidhi asna subxaana allah asna subxana allah yidhi subxaan allahi subxan allah uga jawaab tilka bitilka yeelay haddii aad la yaabayaa laga yaabaa oo subxaan idiis waxaad la yaaban yahay nin kacayoo taagan subxaan allahi usoo noqo salaada eh, salaada buraysa mogta marka isna inuu saas ula jeedo amaba waan dareensanay inaan sahwi ugu dhacay waa baaq baaq weeyaan isna wuxuu yidhi subxaan allah wamadaa kadibna wuu iska wad salaadiisii falamaa goortay atama uu dhamaystir salaatahu salaadiisii wasalama u salaam noqsaday sajada wuu sujuuday sajdatay sahwi labada sujuudood ee hilmaamka loo sujuuda ayuu sujuuday falama insarafa goorta soo laabtay qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasulah baan arkay yasnacu isagoo sameeyey kamaa sanac sidaan sameeyey ayaan arkay sal allahu aleh marka bacda asalaam ayuu sujuudsaho la imaaday qabla asalaamna waa aan soo marnay zaad tirmidi wuxuu ku kordhay wadaarimi bacda sajada sajitay sahwi intaas waxay ku kordhiyeen aw tirmidi ku kordhiy daarimi ku kordhiyeen wasalama kadibna waa salaam naqsaday waa salaam labaad ma abu daawud tirmidi darimi xadii saxiix weyaan xadiidkusaddex boqol toban iyo shanaad ibn cabaas waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhuma can cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu ka wariyey laba saxaabi xadii ay <clears throat> alati aan soo maraynayo <clears throat> laba saxaabi oo kala warinaysa marka cabdiraman bin cawf wuxuu ka wariy qala wuxu abdiraman bin cawf samictu nabiya jasak allah khayr samictu nabiya nabiga ayaan ka maqlay alayhi waali wasalam yaquulu isagoo le maqlay idaa saha axadukum midkiin hadduu hilmaamo fii salaatii salaadiisa oo falam yadri uusan garanin waaxidatan mid sallaa miyuu hal ragca aw intayni mise laba ragc yuu ma labaa tukatay ma hala tukatay shaki hadduu ku gala falyabni ha ku dhisa calaa mid ha ku dhisa ilan ayada ayaa yaqiin loo qabaa ayada ayaa yaqiin loo qabaa wain lam yadri garanin intayni sallaa aw alaaan ma labuu tukaday ma saddexuu tukaday waa maqhribkii o kale tii horena waa salaad subax oo kale falyabni laba oo tii saddexaadna hala imaada fain lam yadri haduusan garanin alaaan sala arbaan ma saddex u tukada mise afar cishihii iyo salaada duhur iyo salaada casarba waa soo gelayaane falyabni calaa alaa saddex ha ku dhiso oo tii marka muxuu ahaa afraad ha la imaado walyasjud ha sujuuda sajdatayn laba sujuudood qabla an yusalima intuu salaam noqsanka hore tirmidi ibni maaja xadiid saxiix weyaan xadiidka u dambeeya insha allah mujaladkan kun saddex boqol toban iyo lixaad can muhiirat bni shucbata waxaa la wariyey radi allahu taala arda qal wuxu muhir bn shucba qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm idaa qaama alimaamu imaamka hadduu istaaga fi rakcatayn labada rakca fain dakara hadduu xasuusta qabla an yastawiya intuusan ekaanin qaa'iman xaalowi mid taagan falyajlis ha fariisto fain istawaa hadduu ekaado qaa'iman xaalowi mid taagan falaa yajlisusa fariisanin wayasjudu wayasjud ha sujuuda sayitay sahwi labadii sujuudood oo hilmaamka loo sujuuday ha sujuuda abu daawuud ibni maaja waana xadiis saxiix weeyaan muqir ibnu shucb marka xukunka uu xadiidka nabigeena ka warina ala sl muxuu yahay imaamkii uu istaagay markuu istaagay oo hanta toobsaday saad ugu yarkacay weli marka caadi ma sinin markuu bartamaha mala oo sii dhawiy wuxuu xasuustay inuu atexyaadkii weli usan eh, la imaanin ama uu hilmaamay uu noqon karaa marka laakiin marba hadduu sinmo noqosho waa dhammaatay hadduu noqdona salaadii meeshay ka baxday sidaas iyo kala jooda radia allahu taala anhu marka qaybahan aan soo marnay marka oo caw u dambeeyey waa sujuud sahwigii cidda rabta inay ka bogoto marka kutubaha muqaaranka ah ayay u noqonaysaa laakiin asal ahaan qofka inuu yacni marna saa yeelo marna saa yeelo ood mar aada hormariyo eh, sujuudi eh, intuu la imaada kadibna uu salaam noqsado ama uu salaam noqsado uu sujuudda la imaado amaba naqsigii iyo muxuu ahaa ziyaadadii u kala qaado ama riwaayaad si ay usoo ororeen laftirkeeda ugu dhaqmo dhibaato weyn ma lahan intaba dhib ma lahan weyaan lakiin annaga waa taqaanaa dhaqankeenna meeshaan laga yaqaano ista loo dhaqmo habka loo dhaqmo muxuu yahay ya waa la sujuudaa kadibna waa labsana oqsada taasaan iska marayna annaga marka maxaa yeele nabiga nuu samey alai sl slam iyada ayaana muxuu ahaa taqriiban salaadii in lagu jiro ila qofka markuu salaamsado kadib haddana suyuud la iman adana waxaa laga yaaba qofki xataa qarna iska taganba markii la salaamsado ayagoon suyuud la imaadna iska yaacana laga yaaba sarcaantii aan ka warramayn inay markiiba isdayaan dhici karta oo ku dhacdo marka eh, sujuud la-aan salaadoodii oo naaqis in loo celiyo marka in loo bahdaa laga yaaba hada wallahu aclam wsala allah wslam ala mustafa